ayib darsu lyowm miiraasu ljadda qaala maaliku raximah اllah can ibni shihaab can cusmaana bni isxaaqa bni kharashata can qabiisata bni du'ayb annahu qaal jaaءat iljaddatu ilىa abi bakrin الصidiiq tasأaluhu miiraasaha faqaala laha abu bakrin maa laki fii kitaabi اllaahi shay wmaa calimtu laki fii sunnati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalama shay-an farjicii xataa as'ala annaas fasa'ala annaas faqaala almugiiraةu bnu shucbata xadartu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama acطaaha الsudus faqaala abu bakrin hal macaka gayruk faqaama muxamed bnu maslamata alansaariyu faqaala midla maa qaala almugiiraةu bnu shucbata faanfadahu laha abu bakrin الصidiiqu ثuma jaءat اljadaة اlأkrى إilى cumara bni الkhaطaabi tasأalhu miiraaثaha faqaala laha ma laki fii kitaabi اllahi shay wma kana alqadاء اladii qudya bih ila lgayriki وma أna bزaئdi fi الfaraa'idi شhayئa wlaakinahu dalika sudus fain اجtamactumaa fahuwa baynakumaa وأyatkumaa khalat bih fahuwa laha أwلا في hada sanad cثmaan ibn isxaaq ibnu kharasha qaala abu cmar laa acrifhu بأkثara min riwaayaة ibni شihaab canhu xadiiث اljadة hada can qabiisata bni du'ay wa aquulu fiihi kamaa qaala bnu maciin fi bni ukaymata id su'ila canhu qaal xasbuka biriwaayati bni shihaabin canhu hada cilmii fiihi min jihati الriwaaya abuu cumar yaquul min jihati الriwaayati wاlأsaaniidi maa caraftu tarjamata hada الشhaخص laakin axyaanan qad laa yuujad الshakصu fii kutub الrijaal wاljarxi wالtacdiil walakin yuujad ismuhu wa tacriifuhu fi طabaqaati أkhraa kaطabaqaati ahli الtawaariikhi wاlansaab faqaala huna waama ahlu الnasab fayansibuunahu cuثmaan ibnu isxaaq ibnu cabdillaahi ibnu abi kharashata wa cindanaa ibnu kharashata laakiin fi lansaar ibnu abi kharashata bni camr bni rabiicata haakada dakarahu aلzubayr aلzubayr ibnu bakaar lahu kitaab fii nasb quraysh fadakara fi kitaabihi fi اlansaabi hada اnasba haakada yaquul haakada dakarahu ibnu abi kharashata fi mawaadica min kitaabihi fi اnasb idan curifa fi lansaab walam yucraf fi kutub rijaal hada yarwi can qabiisata bni du'ayl cuثmaan yarwi can qabiisa wa qaala qabiisatu bnu du'ayl توفي سنة ست وثمانين وكان مولده في أول سنة من الهجرة وهو أحد العلماء يظهر أنه صحابي صغير يقول كان مولده في أول سنة من الهجرة قال الأعمش أدركت الفقهاء بالمدينة أربعا أحدهم قبيصة بن دؤيب والثاني عروة بن الزبير والثالث سعيد بن المصيب والرابع عبد الملك بن hada cabdulmalik bnu marwan bn اlxakam qabla an yakuna khaliifata kana min ahli اlmadinati wa kana yucaddu fi culamaءi اlmadina falama dakala fi اlmulki dahaba ma hunalik walam yucadda fi اlculama ayb yquul huna wakana qabiisaة miman qaatala ywma اlxarati xatى dahabat caynu kana ishtaraka fi macrakati alxara ويكنى أبا إسحاق وكان من ساكن المدينة وكان معلم كتاب بضم الكاف وتشديد التاء المفتوحة كتاب هو موضع تدريس القرآن نحن نقول كتاب يعني الأطفال لكن في اللغة العربية يقال لكتاب في موضع تدريس الطلاب القرآن wa kaana mucalima kutaab ثuma taxawala ilى الsham faصaxiba cabdالmلك بn marwan wa kana calىa khaatamihi ma macna hada الkalaam haysha cabdالlah kana calىa khaatamihi kana cindahu الkhaatam faإida أuriida an yuktama calى شhayءi sadra min cabdالmلك cindahu الkhatm wa kana ilayhi الbrid وعرض الكتب الواردة على عبد الملك عليه يعني كان وزير البريد والبر يقول هنا جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثه طيب لماذا جاءت الجدة إلى أبي بكر لماذا لا تذهب إلى القاضي قال أيام أبي بكر ما كان هناك قاضي وإنما كان أبو بكر خليفة المسلمين وإمام المسلمين في الصلوات وقاضي المسلمين فكانت هذه تأتي إليه تستقضي إليه إلى أنه كان القاضي والخليفة والإمام في المسجد وقالوا أول من اتخذ القاضي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ شريحا شريحا القاضي وبعثه إلى الكوفة وبعث كعب بن الصور إلى البصرة قاضيا فجاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها جدة تريد الميراث وقالوا هذه كانت أم الأم الجدة من جهة الأم هذه التي جاءت إلى أبي بكر فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء ما ذكر الله لك ميراثا في كتابه طيب وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفى أن يكون لها إرث في كتاب الله ولكنه نفى علمه بالإرث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة لا تستوعب من جهة شخص واحد فهو يجوز أن يكون هناك أحد عنده السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة ولكنه نفى علمه بهذه السنة فقال ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وهذا هو الأدب في مسائل العلم إذا لم يكن عند العلم شيء عند الشخص شيء من العلم يقول لا أعلم أنا لكن أسأل لك أو أبحث لك أو سل غيري فارجعي حتى أسأل الناس وهو الخليفة يسأل الناس فسأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال وعنده العلم في ذلك ansa rasuuli illaahi sala allahu alay slam xadartu rasuula اllahi sala allahu alay slam aطaha sudus anaa xadartu rasuula اllahi sal slm wahuwa yucطiiha sudus faqaala abu bakrin hal maaka gayruka man yashhadu laka ya mugiira faqaama muxamed bnu maslamata alansaari ayib hal laa budda min riwaayati اlxadiidi can اnabiyi salى اllahu alay slam an yakuuna itnaani faakar لماذا يحتاج إلى شخص يشهد مع المغيرة ألا يكفي أن يقول أو أن تكون هذه سنة عند محمد بن مسلمة قال بعض أهل العلم هذا في مقام الشهادة وليس في مقام الرواية الرواية لا يشترض أن يكون الراوي اثنين فأكثر laakiin fii maqaami الشhahaadati wالtaraafuci wالtaqaadi laa budda min shaahidayn ayb ayna ataraafucu fi hadihi اlqaضiya qaaluu aلtaraafucu fi اlqaضiyaةi muqadar لأnna haؤulaaءi أصxaabu الmiiraaث yaquuluun hadihi laa tastaxiqu cindana شhayئa hadihi اljadda laa tastaxiqu cindana شhayئa wa hiya taquul lii xaqu fi اlmasألة falamaa shahida moxamed ibnu maslama اctubirat shahaadatuhu aw اctubirat riwaayatuhu kaأnaha shahaada faاxtaaja ilىa shakhصi aakhar yashhadu macahu fii hadihi الnaazila wahiya ana hadihi اljadda laha sudusu min hada miiraaq walow kaanat اlmasأlaةu riwaayata faqad ma اxtiija ilىa shakhصi ثaani ayb faafadahu lahaa abu bakrin الصidiiq radia allahu canhu uma jaءat اljadة اlأkhرى ilى cumara bni الkhaطاab qaaluu hadihi اljadة aلثaaniyaة hiy اljadة min jihaة اlأbi wa hiya أm اlأbi tasأlhu miiraaثa jaءat fii ayaami cumar tadlb اlإrثa faqaala lahaa maa laki fii kitaab illahi shay wma kana alqadaءu aladii qudiya bihi ila ligayri wاlqadaءu aladii qadaa bihi اlkhaliifatu qablii lam yakun laki wainamaa kana ligayriki liannahu warada ana tilka kaanat uma اlummi wma ana bizaa'idin fi اlfaraa'idi shayئa alfaraa'id la tuzaadu fiiha masaa'ilu اlirhi macluumaة min الkitaabi والsuنة laa ziyaadaةa fiiha walaakinahu dalika الsudus walakin hada huwa الsudus aladi tastaxiquhu اljadaad fain اجtamactumaa fahuwa baynakumaa tashtarikaani fi الsudus waayatkumaa khalat bihi fahuwa laha low kunti anti waxdaki akhadti hada الsudus walow kaanat اljadaة min jihaة اlأmi waxdaha kaanat akhadat sudusa ayضa walow ijtamactumaa fahuwa sudusu laa yusaadu fiih ayb waxadaanii can malik can yaxya bni saciid can اlqaasim bni muxamed annahu qaal atat iljaddatani ilىa abi bakrin الsidiiq faaraada an yajcala sudusa lilatii min qibali اlummi faqaala lahu rajulu min alansaar amaa inaka tatruku alatii low maatat wa huwa xayun kaana iyaahaa yariid fajacala abu bakrin الsudusa baynahuma fi الriwaayaةi الsaabiqa ma nuqil fiiha ilaa أن الجدة الواحدة من جهة الأم جاء بالأبي بكر وفي هذه الرواية ولعلها قضية أخرى جاءتا إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس lilati min qibali اlأmi liأnnaha aqwى min alati min jihati اlabi limaada liأnna tilka tariثu maca wujuudi bintiha low wujida aljaddaةu waumuha alأmu tarif wاljaddaةu tarif faاljaddaةu min jihati اlأmi aqwى min min aljadda min aljaddati min jihati اlabi liأnna tilka alati min jihati اlabi لو وجد ابنها ووجدت هي لا ترث إذا هي أقوى فأراد أبو بكر أن يجعل لها السدس فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث أنت تترك الجدة التي لو ماتت وهو حي يعني ابنها حي كان إياها يرث كان يرث يرث أمه ها أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي من هو الحي ها ابن ابنها لا الآن عندنا جدة ها وأب للميت almayt huwa walad اlwalad almayit huwa bn اlbni bnu bni hadihi اljadda wاlmawjuud alآan aljaddaة wabnuha wahuwa waalid اlmayit فيقول هذا الأنصاري هذه قوية أيضا لأنها لو ماتت وابنها وهو والد الميت kaana iyahaa yarif liannahu yarif ummahu ha fakayfa tatruku idan low maatat lawarisahaa alwalad walow maata alwaladu lawarihathaa falama kaana tariu اlbna laabudda an tari alibna ibna alibni laabudda an tariثa ibna ibnihaa idan hiya ayضا qawiya fajacala abubakrin sudusa baynahuma khalaas hada sudus baynakumaa falxaasil ana umma alummi low kaanat waxdahaa taakudu sudus walow kaanat ummu اlaabi low wujidat waxdaha akhadat sudus walow ijtamaca akhadata sudus ayb laakin qaaluu low kaanat umu اlummi aqrab min tilka alatii min jihati اlabi bian kaanat hadihi um اlumi wa hadihi umu abi اlabi hadihi tusqid hadi low kaanat wahada sayaأti qaala malik can cabdirabihi bni saciid cabdirabihi bni saciidi man huwa hada akuu yaxya bni saciid ana abaa bakri bna ana abaa bakri bna cabdiraxmaan bn اlxaaris bn hishaam kaana laa yafridu ila lijaddatayn kaana yafridu lijaddatayn faqad wa hiya um اlأmi wa um اlabi ayb qaala maalik wاlأmru اlmujtamacu calayhi cindana الذي لا اkhtilaafa فيihi واldي أdركت عlيه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأm lاa ترث مع الأm diنyا شhيئا أن الجدة أم الأm lاa ترث مع الأm diنyا شhيئا hy تxjب alummu taxjub naxnu qulnaa qariiba ina alumma laa taxjub lakin hiya taxjub kulu man adlaa biaxad maca wujuudi hada اlaxad yuxjab ilaa ikhwat اlummi ikhwat اlummi yadluuna biاlummi wayarihuuna maca wujuudi اlummi طيب إذن الجدة أم الأم laa tariu maca alummi dinya shaya idaa kaanat hunaaka man hiya aqrab laa tar wa hiya fi ma siwa dalika yufradu laha sudusu fariida fi ma siwa wujuud alummi idaa lam tuujad alummu yufradu laha sudus fariida وأna الjaddata uma الأbi laa tariثu maca الأmi walaa maca الأbi شhayئa kaana fii dihni أna الjadة min جihaةi الأmi laa yaxjubha الأb hada اladي kana fii dihni fadahaba dihni ilى اmi ilى umiha low wujida أm الأmi wwujida أbu الmayit hada الأbu laa yaxjubu uma اlأmi laakin yaxjubu ummahu ayb sahawtu kana fii dihni hada ana alaba laa yaxjubu uma اlأmi wa ana aljaddata uma اlأmi laa tariثu maca اlأmi walaa maca اlأbi shayئa wa ana aljaddata uma اlأmi laa tariثu maca اlأmi walaa maca اlأbi shayئa yaxjubuhaa ibnuhaa wayaxjubuhaa um اlmayit wa hiya fيma siwى dalika yufradu laha الsudusu fariidaة faإida اجtamacat الjaddataani um اlأmi um اlأbi wa um اlأmi walaysa lilmutawafى duunahumaa abun walaa umun اجtamacat aljaddatan walaysa lilmutawafى duunahumaa abun walaa umun laysa hunaaka abun aqrab min hadihi alatii min jihati اlabi walaysa hunaaka umun aqrab min hadihi alatii min jihati اlأmi qaala yaxyaa qaala maalik fainii samictu ana umma alummi in kaanat aqcadahumaa kaana laha sudus wamacnaa aqcadahumaa yani aqrabahumaa ila almayit فإنii samictu أنa أma الأmi in kaanat أqcadahumaa أqcada الjadatayn kaana laha sudus duuna أmi الأbi faإida wujida أm الأmi وأm أbi الأbi فالmiraaثu lman إida wujida أm الأmi وأm أbi الأbi أyهmaa أqرbu إlى الmayit fahiy alatii tariثu walatii min jihati abi اlabi laa tariث wain kaanat umu اlabi aqcadahumaa in kaanat umu اlabi aqrab ilى اlmayiti min alatii min jihati اlأmi wujida alآan umu اlabi wa umu umu اlأmi ayuhumaa aqrab umu اlab aw kaanataa fi lqucdudi min almutawafaa bimanzilatihim sawa alqucdud huwa alqurbu aw kaanataa fi lqucdudi yani fi lqurbi min almayiti almutawafaa bimanzilatin sawa faina sudusa baynahumaa nisfay idan low kaanat albucda min jihati اlummi أو كانتا على درجة سواء من جهة الميت فإنهما يشتركان في السدس طيب قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا لجدتين مالك يقول نحن لا نورث إلا لجدتين طيب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثuma sa'la abu bakri can dalika xatى jaaءahu habtu can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm annahu waraثa aljaddata faanfadahu laha ثuma atat اljaddة الأخرى ilى cumara bni الخaطaabi faqaala laha ma ana bizaa'idin fi اlfaraa'idi shayئa fain اجtamactumaa fiihi fahuwa baynakum وأyatkumaa khalat bihi fahuwa laha qaala maaliku ثuma lam naclam أna أxada waraثa غayra jaddatayn mundu kaana الإslaamu ilى اlyوم ma samicnaa اشhtiraaka ثaلaaثa jadaatin aw arbaca jadaatin mundu kaana الإslaam inama almacruuf اجtimaacu jaddatayni faqط ayb miiraaث اlkalaala miiraaثu اlkalaala qaala maalik can zayd bni aslam ana cumara bna alkhaطaabi sa'la rasuula اllahi salى اllahu alay slam can اlkalaala faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alay slam yakfiika min dalika alaayaةu alatii unzilat fi الصayfi fi aakhiri suurati الnisa hada fiihi irsaal zayd bnu aslam ana cumar sa'la rasuul اlah fazayd ma adraka hadihi alqisa waxadiiثuhu mursal lakin hada lahu shawaahid min xadiiث اlbara bni caazib waqad awradahu abu cumar fi hada اlkitaab ayb ma hiya alkalaala hada xadiiث axaala الnabiyu salى اllahu عalيه waslm cumar ilىa hadihi اlآayة wfي hada اlxadiiث daliil calى ana الإnsaan ida kana duu fahmin وسألka عن مسألة فإنka بدلا من أن تفتيه تحيله إلى آية في كتاب الله أو إلى حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول انظر إلى آية كذا أو إلى حديث كذا فإنك تجد فيه أو فيها بغيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرح له ولكن قال له اذهب إلى أو عليك بآية الصيف طيب قال أبو عمر الكلالة في هذا الموضع عند العلماء باللسان العرب ومعاني kتاaب اللhi عزa وجل هم المتكللون من الورثة برحم من الميت ممن لم يلد الميت ولا ولده الميت وذلك أنهم حوالي الميت وليسوا بآبائه ولا بأبنائه الذين خرج منهم وخرجوا منه fahum alkhwaةu lilabi wاlأmi walilأmi ثuma bacdahum saa'iru اlcasabati yajruuna majraahum walidalika qaala اlculamaءu alkalaalaة man laa walada lahu walaa waali hadihi اlmaadda alkaaf wallaamu اlmudaacaf tadulu cala اlxaada wa minhu اlkliil aladi yuudacu fi اra'si liannahu yuxiiطu biالra'si fakadalika alkalaala summiyat اlkalaalatu bhada اlmeyti lأna alqaraabata aladiina laysuu waalidiina walaa waladiin axaaطuu bihi min aljihaad ikhwa alashiqaa aw lilabi aw lilummi aw ilcasaba bacdahum yuxiiطuuna biاlmeyti whada اlmeyt laysa walada lahum walaa waalida lahum yuxiiطuuna bihi fasumiyat اlkalaalatu bihada اlmacnaa من الإحاطة لأن هؤلاء هم الذين يحيطون بالميت بعض الأبالسة طعنوا على عمر فقالوا معنى الكلالة واضح في كتاب الله فكيف يسأل عمر عن مسألة واضحة وهو يجهل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أبو عمر أن عمر كان أوتي فتنة بحيث إن القرآن ينزل على وفق ما يراه أحيانا وهو لم يجهل مسألة الكلالة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بذهنه وذكائه وفهمه ما شرح له شيئا من الكلالة وإنما أحاله إلى الآية حتى يستنبط ويفهم معنى الكلالة من الآية مباشرة فهذا فيه المنقبة لعمر وليست فيه مذب وهؤلاء الملاحدة يقولون هذا فيه منقص لأنه قد جهل الكلالة ومعناها واضح فنقول لا جهالة في ذلك ولا منقصة بل فيه الذكاء وفيه الثقة بفهمه واستنباطه حيث axaala nabiyu sala allahu alay slam badala min an yashraxa lahu macna alkhalaalati axaalahu ila alaaya ayb qaala malik wاlأmr اlmujtamac عalayhi cindana aladi la اkhtilaafa fiihi wاladi adragtu calayhi ahl اlcilmi bibaladina ana alkalaalata calىa wajhayn alkalaala calىa wajhayn faama alaayatu alatii unzilat fii awali suurati الnisaءi alatii qaala allahu tabaaraka wa tacaala wain kaana rajulu yuurasu kalaalatan aw imra'aة walahu akun aw ukht falikuli waaxidi minhuma sudus wain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi اhuluث qaala maliku fahadihi اlkalaala alatii laa yariu fiiha اlkhwaة lilummi xataa laa yakuuna waladun walaa waalid idan alaayat اluulaa alkalaalatu fiiha aw ilirhu fiiha lilkhwati min alummi qaala allahu tabaaraka wa tacala wain kana rajula qaaluu aلصaxiixu fii kana huna anaha kana attaama wاlmacnaa wain kana rajulu wain wujida rajulu yuurasu kalaala qaaluu maa iraabu kalaalata qaaluu in kaanat alkalaalatu bimacna almayit aladii lam yatruk walada walaa waalidan faalkalaalatu mansuubat biاlxaal wاlmacnaa wain wujida rajulu yuurasu xaala kownihi kalaalatan lam yatruk walada walaa waalida aw imra'atu aw wujida imra'atu tuurahu kalaalatan walahu aqun aw ukhtun wa hada اlأku aw اlأktu min jihati اlأmi falikuli waaxidi minhumaa min alإkhwati min alأmi asudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi الثuluث idan alkalaalaة fi اlآayaةi الأulىa alإkhwaة fiiha alإkhwaة min alأmmi qaala maliku fahadihi اlkalaalaة alatii laa yariثu fiiha alإkhwaة lilأmmi xatىa laa yakuna walad walaa waalid qaala malik وأma الآية التي أنزلت في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى ويستفتونك في wain kaanat alkalaalatu bimacnaa alcasaba aladiina laysuu biwaalidiina walaa wlaad lannahu yajuuzu an takuuna alkalaalatu bimacna alcasaba fama icraabu alkalaalati xiinaidin qaaluu icraabuha aydan annaha mansuubat bilxaal aw cala alxaal calaa xadfi mudaaf wataqdiir wain kaana rajulu wain wujida rajulu yuurahu daa kalaalatin yacni daa asabatin laysuu biwaalidiin walaa waladiin wain kaana rajulu yuurahu daa kalaala yacni daa casaba hada ayda xaal mansuubun cala alxaal yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الأخت لها نصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم فهذه الكلالة هي الكلالة التي فيها الإخوة الأشقاء مثلا أو الإخوة للأب قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة والإخوة الذين يكونون عصبة إنما هم الإخوة للأب والأم أو للأب فقط إذا لم يكن ولد إذا لم يكن ولد فإذا كان هناك ولد فليست في المسألة كلالة فيرثون مع الجد في الكلالة الإخوة يرثون مع الجد في الكلالة وقد سبق أنهم يرثون مع الجد لكن الأب wاljadu laa yusadu qaala maaliku faاljadu yariثu maca اlإkhwaةi لأnnahu أwlىa bاlmiiraaثi minhum لأnnahu أwlىa bاlmiiraaثi minhum falaa yusqiduunahu ayb kayfa yakunu أwlىa bاlmiiraaثi minhum qaala wadalika anahu yariثu maca dukuuri waladi المتوفى السدس هذا معنى qurbihi bilmiraahi minhum wadalika annahu yarisu maca dukuuri waladi lmutawafa sudus low wujida maca almutawafaa ibnun faina aljadda yarisu bisudusi fardan walikhwatu yasqutuun walikhwatu laa yariثuuna maca dukuuri waladi lmutawafaa shaya wakayfa laa yakunu kaaxadihim wahuwa yaakudu sudusa maca waladi lmutawafaa إda kana yariثu maca waladi الmutawafى kayfa laa yariثu alآn maca اlإkhwaةi wاlmayit laa walada lah ayb fakayfa laa yأkhud الثuluثa maca اlإkhwaةi wa banu اlأmi yأkhuduuna macahum الثuluث hada اljad إida kaana maca اlإkhwaةi alأshiqaaءu liabin laabudda an yaأkhuduu الثuluثa ida kaana الثلث إذا كان يعني أحسن له وهو والإخوة من الأم يأخذون الثلث أيضا مع وجود الإخوة الأشقاء أو للأب فهو لا يكون أقل من الثلث إida kaana hunaaka إkhwaة أshqاء لأb wwujida إkhwaة لأmin faإna haؤulaaءi yأخuduuna الثuluث فالجد إida lam yuujad الإkhوة lilummi laabudda an yahuda ulu qaala faljaddu huwa aladii xajaba alikhwata lilummi wa manacahum makaanuhu lmiiraah manaca haaulaai ikhwa min alummi wujuuduhu manacahu manacahum almiiraah fahuwa أwlىa bاladii kaana lahu faإida lam yuujaduu fainahu yaakudu nasiibahum liأnnahum saqطuu min أjlih huwa اladii asqadahum faida asqadahum akhada nasiibahum hada almantiq almantiq alcaqli annahu maa daama asqadahum fainahu ya'kudu nasiibahum liannahum saqatuu min ajli walow ana aljadda lam ya'kud dalika huluثa akhadahu banu lumma low kaanuu mawjuudiin walam ya'khuduu huluث walam yujad aljaddu kaanuu akhaduu ahuluث faljaddu faahuluثu idan أن يكون للإخوة للأم أو للجد قال ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث يعني لم يوجد الجد أخذه بنو الأم فإن ما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب يأخذ شيئا لا يرجع إلى الإخوة للأب وهو هذا الثلث هذا مفهوم وkاn الإkوة للأmi hm أwlىa bdlika ثuluثi min الإkوة للأbi وakaana الjadu huwa أwlىa bih min الإkوة للأm إdan إida wujida الإkوة للأmi hm أwlىa bالثuluثi min الإkوة للأbi والأm وإida lam yuجad الإkوة للأmi وwujida الjad الjad أwlىa bdalik وإذا وجد الإخوة للأب والأم والإخوة للأم فالثلث الإخوة للأم أولى به من الإخوة الأشقاء والأb hada mفهوم شhee cبdالله hada والله أعلم صلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه وسلم